alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirkan casirkii boqol soddon iyo sideedi wuxuu kamid yahay cashiradii noo sabey ku saabsanaa minhaaj lmushkil waxaynu maraynay kitaabu ulfaraa-il waxaynu ka faraxalanay maadadii tobnaad waxaynu joognay almaadatu alxaadiyata cashara fi lkhunta almushkil aw bilkhunta almushkil maadada waxay ku saabsan tahay waxaa jira laakiin aan loo badnay waa qofay kala cadaan weyday badig iyo labood marka ishkaalku waa cindana laa cind allah waxayna u badan tahay inta uu yaryahay ilmo hadduu ilmihii dhashay labadii alle waa ku dha hadduu ilmihii dhashay labadii alle waa ka muuqataa kii hawadiya kii ragga ayuu labadiiba wadanay waxaynu labeed u naqaanay marka markuu tabar galo oo xoogaa la ekaado safargelkiisaasi labadii kan way safargeli maayo ama beedadii baa guraysa xandhiga naasu keenaya xandhiga naasu keenayaa beedadiina waa guraysa magal allow taalo meesha ku may noqonaysa sida buro oo kale marna nina ma u safargelayo meeshii farma yaroo ku taalloo dulaalay noqonaysaa horuu ka tabargelaya waa goobo gelinaya geriyo gabur buu gel idan goobtuu tabar galay ayuu labada dhan mid buluuqi doonaa dar iyo gafuur inuu bixiyo goobo geliyo nuunuu kaado gabbo waaweyn uu keeno iyo inuu gabar islaameen noqno codmiiniya iyo amiya naasi iyo baasiina buray ayay u badan waa dhici kartaa haddana naadirniin inuu kala bixi waayo inuu kala bixi waayo oo isku qasnaadana markaa go-aan baa laga gaaraya ilaa uu ka qaangaaro loo kaadinaya hadduu ka qaangaaro sidii uu sabargalo mid hadduu keeniyo waxaas ilxaanimadii wacda inii hadday guudguudsaan oo shahwo keenaan inaadii wacda waxaa loogu waxqaybinayaa sidii u caddaado korkay u caddaan waayaan go-aan baa laga gaaro kolka masalada waxay ku saabsan tahay kaasee wax loogu qaydina cidii waxaa ku jira anug nabeen anuga mawiil baa loogu talagalaa ilaa waa ogaana qaybta ragga misa baa loogu talagalaa midakari mitlu xaadilunfayey ayaanu soo maray markaa laqmadaha labadii keenyahay sidii loo maamuuli lahaarta waxaad meeshaa ka garan doontaa shareecada islaamka sumuulkeeda ayaan waxba dhaafin ay wax uba dhamaystirtay waxaas xataa dhicidiisa ay naagi waa dhicitaankiisu waa naadir idiina halkaa kitaabkii qeyb baa laga siiyey haddii laarko in allaha calaa kulli shayin qadiir qofkaa la garan waayey sabiga dhadig iyo labaodba u muuqda sidii loo maamuli lahaa iyadii waa tanaa almaaddatu alxaadiyata cashra maadada kow iyo tobnaad ilkhunfaa labeedkii gudihiisa ay maado tahay almuska la kala garan wey iskaalku waa kala garan la-aan ayay gabarnimadiisuna cadday wiilnimadiisuna cadday kow alkhunfaa labeedki almuskay isagaa saki geliyey dalkii buu saki geliyey ama isagaa la sakiyey yalnaha ayaa la garan waayey almuraadu ujeedada bilkhumsaa labeed loola muraadayo almuska la kala garan waayey huwa labeedka muskilka almawluudu ilmo la dhalay alladii ilmaha lam tatabayan ayan cadaanin dukuuratu ladan iilnimadiisii ma walaa uruusatuhu madignimadiisiiyo gabarnimadiisiina ma cadda goormayan cadday xaala wilaadatihi goorta la dhalayan caday ilmihii ilmo yarwey labadii raagba waaleey labadii bartilmaameed labadii waaleeyahay hoosti waa saran korna beeja ka laada markaa ma kala cadda labadii miduu yahay waa saxaala wilaadatihi goorta lagu dhasay ayayaan kala cadday labada dadku uu qaysama miduu gaarhaani yahay ma cada ilaa dadku laba wey wasadaqa allahu fii qowlihi walleyli idaa yakshaa waannahaari idaa tajallaa wamaa khalaqa dakara walunsa wamaa khalaqa dakara walunsa ilaa dhadig iyo ka uumay labadaba kolka xaala walaalkii waa caddayn wey haddii xaala walaalkii caddaan weyday maxaan yeelaynaa ayuuntadan waa loo koranaya bishidi lkunsa nabeebkii lagu fuugaan lahaa waa loo kaadina ilaa intee la gaarsiina albuluuq qaangaari aa loo korana intuu ka qaangaaro waa ilmaha lafee ka tabargaraan sanadahaan toban iyo san inuu gaaro ama haddii kale intaan shan iyo toban baa la gaari iyo ilmaha caafimaadka qabee dhaqan kama tabargalaan ayuunka waagu waa la korana bihi bilkhusa labeedkii albuluuga qaangaari alala korana liyuksafa in la faydoon la ogaado darteed alxaalihii arrintiisa runteedii sabariyo weli ku yahay qaangaarkaan la sugayna dhanuu u tabargeli doonaa koluu ku biiri doonaa fiidaa uriida haddii la rabo qismatu tariqa hantidii qaybinteeda fa ina ariiqata jidka waxaa wey allatii dariiqada calayhaa wadada korkeeda bacdu ahlilcilm culamada qaarkood jidkay haayaan waxaa wey hiyo ariiqadii anahu ana alkhumsa labeebkii yuctaa waxaa la keenaa nisfu xadi dakari wiil dheebtiis naftoodaa la siina wanasuuxay iunfa gabar dheefsadhibkana wala siina markii lala xalaayo waa in laba fariido la sameeyo marka laba fariidaa la samaynayo fariido waxaa lagu samaynayo inuu wiil kolka markii inuu wiil yahay la sameeyo ayaa qeybgii la siinayaa midka oo dhamaystirin midna waa la dhiga haddana fariido labaad labaada la sameeya miisaankay kusii cadaan doonta ay jadweysa haddana waxaa la siinaa qayb gaban labadaas qaybood isagoo wad wiilnimadii nusaa ka maqan gabarnimadiina nusaa ka maqan ayaa loo kaadina haddii la fuulaado ka gadaal goortuu tabar galo haddii wiil noqdo intii wiil wiilka dhimada loo dhamaystira hadduu gabar noqdana sabartii midkeedii uu qaata midkii kale loogu daraa waa laga xindheero wado wadadaas wado labaadna waa imaan doonta fayna dariiqata wado waxaw allatii wadada calayhaa wadada korkeeda uu yahay bacdu ahlilcilmi cilmiga dadkooda qaarkooda iyo dariiqadaa waxa wey annahu anarkufaa labeed yucdaa in la siinayo wey misu xawdi dakari midna dheebtis farkeedaa la siinaa wa nisfu xawli unsaa midna dig dheefteed bugteedna waa la siinaa wa dariiqatu alcamali camalka ama wadadaas shaqadeedii cawin iyo antu saxaaxa in loo saxiix yeelo lahu nikuntaa labeed fariilatuna loo samaynaa alfuruud almuqadara fii kitaabi illaahi fariidaas loogu samayna calaa anahu labeebkii inuu yahay dakarun mid lab oo weyna fariida loogu sameeyey wa ukhraa fariido kalena calaa anahu labeebkii inuu yahay untaa haween a loogu samayna haadaa goortaas anfaxu maamurayno idaa kaana alkhunfa haddii labeebku yahay wey waaxidan mid keliyeeta ama idaa kaana haddii labeebka yahay isnayni laba lababa xadgudi falfaraa'il faradyaalka loo qadara arbacatun afar farad wey midyaarkabadna buu leeyahay kolla wiilnimaa loogu waxqaydina kolla gabarnimaa loogu waxqaydina laakiin qaybta un baynu ku baranaynaa labada siin maha midba nisaa laga siina hadhow kuu cadaadana qaybsiga loo dhammaystira baaqigiina waa laga reebana wa bacda tasxiix labadii faral markaan saxiixino atundaru la fiirina bayna alfaraa'id faralyaalkaas loo sameeyey habil andaari fiirayaal lagu fiirina aarbaxatii afarta ahay waa tamaasul iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo takhaaliful afartiyaa lagu fiirina xataa tasiiraha ilaa faradyaalkii ay ka ahaato xadadan tiro waaxidan mida uma ka gadaan atudrabu la dhufanaa natiijatu nadari dhowridda faa'iidii ka soo baxday ayaa fii cadadi ilxawaa xalyaalkii tiradooda gudaheeda lagu dhufanaa xalyaalka waa xaalatu dukuura wa xaalatu luluufa laba wey xaalad nadigaantii iyo laboonaantii ayaa lagu fayrana walxasulu waxa soo baxa huwa kaa soo baxay ayaa maakii ah ay tasixu ka asaxday min xaggiisa alfariida fariidadii kaasay ka asaxday fatajcaluhu fariidadii waxaad yeeli fii jaamicati jaamica gudaheeda bacda jaamicati alfariida fariidada jaamicadeedii ka galaan marka jaamicada koobaad labaa ku taala jaamacada labaad saddexaa ku taalla warka muxuu ka soodaa meeshaan qofaa dhintay wiillahu iyo dhabeebuu ka tegay kolka jaamacada hore labada ah waa markii labeebkii wiil laga dhigay kolka laba wiil unbay noqdeen waa tayn dadka casadaha diiya calaa cadadi ru'uusihim weli dakari midul xadlunfaye maahantigii lagu qaybinaya kolka marka hore laba wiil ka dhig kolkaasaa tarikadii laba laga dhigay markaa wiilkii ulbaa ku hortaal labeedkii ulbaa ku hortaalla wiil baa laga dhigay fariidada labad arag labeedkiibaa gabar laga dhigay wiilkii markaa dambe laba qori buu yeeshay midakari midla xadluunfayey kolkaa markaa labaad saddex baa laga dhigay oo xerada labaad saddexdaa ku jirta saddexdii markii labaad wiilkii labaa lagu kordhigay labeedkii ulbaa lagu kordhigay gabar weyna ka dambe labadaa faribaa la samaynayaa saasaa wax loogu qaybinaya kolkaa labadaa fariido ayaa la samaynaya kolkaasuu ku yiri walxaasil waxaa soo baxa huwa ka soo baxayba maakii ah tasixu ay ka asaxday minka xaggiisa alfariida fari badan wax loogu qaybin laha fatajcaluhu waxaad fariidadii yeeli fii jaamicatin baad yeeli bacda jaamicati alfariida fariidada jaamicada ka galaan laba jaamica isbartaalla jaamicada hore wiil ayaa labankii lagu qadaray labo ayay noqotay laba wiilahan baa loogu qaybiyey ta labaadna gabarnimo saddex baa lagu qadaray dilkii labaa lagu horkoray dabeelkii ulbaa lagu horkoray gabar weeye markaa dambe uma ka gadaal ma taqsimuhu aada qaybinaysaa wixii kuu soo baxay calaa kulli fariida fariida naarka kulligeed korkeeda walkhaariju ka soo baxana tajcalu waxaad yeelaysaa fowqahaa fariidada korkeeda uma ka gadaal maa tadribu dhufan maa biyadi kulli waarifin mid waxalxalaaya kulligii gacantii waxa ku jira min kulli fariida fariida la fimaa fawqaha korkeedaad ku dhufani maxaasilu mardi isku dhufankaa waxaa ka soo baxa ayaa tajmacuhu kulmini wanaatiju ka soo baxa ayaa taqsimuhu qaybini calaa cadadil axwaal xaaliyaal korkood aad ku qaybini ladigaan iyo laban laba wey walkhaariju ka soo baxana tadacu waxaa dejinaysa qubaalata alwaarifi ka wax hortiisa xata aljaamicati alkubraa jaamicada weyn hoosteeda wey uma kakadaa atajmacu kulmini maa biyadi kulli waaris mid wax alaa kulligii gacantiisa waxa ku jira faintaa waa haddii la jinoobo cadaduhu tiradiisa cadada aljaamica jaamicada tiradeedii falcamalu saxiixun hawshaynu ka waa sax wailaa hadday tirada soo baxda ay fariiladii la sinaan weydo fafaasidu amalkan qabanay waa khariban yahay misaalu daalika arrinkaan sheegnay misaalkiisii haaliku nin dhintay anibni wiil la hubo iyo wakuntaa labee buu ka dhintay haakadaa sidan ad aragto marka sidii loo sameeyey labada fariilee hore waad garatay marka marka labada fariibo xisaabka ka koreeya marka lagu dhufto laba haddii lix lagu dhufto maxay noqon labaiyo toban laba la cawi waa kaa galaadka dambe ku jiro sidoo kale saddex haddii afar lagu dhuftona maxay noqon labaiyo toban garaadka dambe ku jiro sidaasaa marka wax loogu qaybinaya labadooda sidaasaa wax loogu qaybinayaa marka toddoba iyo shan ayaa ku kala haaday labadoodii midbaan kaba wiilkii todobaa ku hagaagtay labankiina shan baa ku hagaagtay waa ka dhiman tahay kolka ilaa buluug soo socda lagu maamulay marka jadwalkii arrimaha ka soo baxay arag ilaa afar arrimoodii maa yulaaxadu waxaa la milicsanayo fii haadihi almas'ala mas'aladanoo tana gudaheeda ka waxa wey ananaa anaga jacalnaa waxaanu yeelnay lahu labeebka fariidatayn laba farad baanu yeelnay waa labada iyo saddexda alulaa fariidada hore biictibaarihi biictibaari lxunta labeebkii u fiirintiisa makaran wiilnima loo fiiriyey aanugu qaybinay waa kaa laba laga dhigay midba u la siiyey wasaaniyatu fariidada labaad ictibaarihi ictibaari lkhunsa labeedkii gelintiisa inta dhadig loo fiiriyey yaa loo qaybiyey sadawey laba wiilkaa lagu korkoray kulna labeebkaa lagu korkoray mulaxada koowaamida laba waxawe annanaa annaga nadarnaa waxaan fiirinay bayna alfariidatay labada fariido waa laba iyo saddex ayaynu fiirinay wawajadnaa laba iyo saddex haddaan fiirinay waxaynu helay baynahumaa bayna alfariidatayn labada fariida dhexdooda takhaalufan isgarab marid ayaynu ka helay ka gadaal waxaan yeelnay fadarabna waa dhufanay kaamila ixdaahumaa labada fariida mid oo dhammaystiran labadii wey ayaan fii kaamili taaniya kii labaadoo kaamila ku dhufanay labaan saddex ku dhufanay saddexaan laba ku dhufanay faxasala siibta kolkaa waxaa noo soo baxday lixda labada korfuusa fuusha ee jadwalka dibadiisa ku qoran saasay lixdii ku soo baxday kolkaasaan fadarabnaahu lixdii waxaan ku dhufanay fii adajil axwaal xalyaal tiradooda xalyaalku waa laba wa xaalati dukuura ah aw ilunuusa siibaan ku dhufanay lixdii fadarabnaahu sikadii waxaan ku dhufanay fii cadadi ilaxwaali halyaal tiradood gudaheed wahuwa axwaashuna itnaani laba wey lix markii lagu dhuftay labo faxasalatnaa cashar labiiyo toban baa inoo soo baxday fajacalnaahu labiiyo tobankii waxaan ka yeelnay jaamicata tasxiix waataas meesha inoogu tahay oo labadiiyo saddexdii waa ka dambaysa jaamicaday wax ka asaxday ayaynu ka dhignay waa firada labadi ta saddexaad annanaa annaga qasamnaa waa qaydinay cadada jaamicati tasxiix fayoobeynta jaamicadeeda tiradeedii waa labiyo toban oo watna cashar wey ayaan calaa kulli fariida horima laarka kulligeed korkeed ku qaybinay fakharaja waxaa soo baxay fil uulaa fariiladii hore sitatin lix fuwalacnaahu lixdii waxaan dejinay fowqaha fowqa alfariida fariidadii korkeeda wakharaja fi saaniya kii labaad waxaa soo baxay arbacatun afar macnaahu waxaan dejinay fowqaha fowqa alfariida fariidadii korkeeda yaan lixdii afar ku dhignay raqamka afraad annanaa anaga darabnaa waa dhufanay maa biyadi kulli waarid waarid kulligii gacantiisii wixii ku sugnaa ayaan filfariidatay labadii fariida ku dhufanay oo saddexdii iyo labadiia ah, fimaa fowqahumaa wixii ka koreeyey waxaasala lilkhunsa waxaa labeedkii u xasilay casharatun toban fakasamnaahu tobankii baan qaybinay calaa cadadi laxwaal xaalyaal korkood baan ku qaybinay dhajigood iyo labaanood inuu labyahoo labood yahay inuu dhajig yahay wahuwa snaani fakharaja khamsa shanaa soo baxday waataa ku kortaale labeed fawalacnaahu santii waxaan dejinay qubaalatahu qubaalata alkhunta labeedka hortiisa baashantii dejinay tacta jaamicati tasxiix riyoobeynta jaamicadeeni waa talabiyo toban ayaan dejinay wahuwa nasiibuhu waa qaybtii labeedka labeebka waxasala lilidni dilkii waxaa u xasilay arbacata cashara afar iyo toban ayaa u xasisay faqasamnaaha afar iyo tobanaan qaybinay calaa cadadi ilxawa xalyaal tiradood korkeed fakharaja sabca toddobaa soo baxday fawadacnaahu toddobadii waxaan dhignay qubaalatahu wiilka hortiisa bacda jaamicati tasxiix wahuwa nasiibuhu lmadluum nasiibkiisii la rabow inta dhiman qaangaaraan la sugaynaa kolkuu qaangaarmo ayaan liya kari midla cadilunfaye ugu dhammaystiraynaa nasiibkiisii madluubka awa mihaalun aakhar hal mihaal waa ka ka labaad haliku nin dhintay can ibnayni labowgii iyo wakuntaa labeebka dhintay haakadaa waa kaa jadwalka kolkaa labowgii iyo labeeb buu ka dhintay waxaad heshaa marka hore labeebka wiilku qadar saddex markaa ku qaydi walaa calaacadati ruusin kolkii fariilada koobaad saddex laga dhigana saddex buur midba ul buu helay midba ul baa ku qorqoran haddana gabar ku qadar gabar markaad ku qadartid labada wiilkiiba laba ka afar bay noqonayaan labeenkuna gabar buu noqonayaa mid jaamicada labaad sameeyo wala colaacda diruus odagu wuxuu ka tegey marka labaad hudii markii labeeb laga dhigo gabar laga dhigo waa shan wey kolkaashan baa lagu qadaray wiilkii hore labaa la siiyey wiilkii labaadna labaa la siiyey labeebkii waa gabar ulbaa la siiyey taasaa loo sameeyey markaasaa jaamaco damaata ay soo bixi doontaa marka dambe ay soo bixi doontaa kolka sida loo maamulay misaalun aakhar misaal labaad waa haalikun nin dhintay hani dhinay laba wiil agood ka dhintay wakhunsa labadxadi haakada sidaa ku horta walmulaaxal arinka la milicsanaya waxawey ana alcamala hawsha hadeer la sameeyey laa yakhtalifu kama duuna can dariiqati saabiqa wadadii hore kama duuna ee ifamhaada bal taa garo kolkaa taas garata kadib wahunaaka dariiqatun wadaa jirta ukhraa kalo libacdi ahli ilcilmi aqoon-yahanada qaarkood ay wadadaa leeyihiin wahiyo ta labaad waxaa wey ayobaa in la siiyo aqala nasiibay labada nasiibka yar baa likullin qof la arka la siinaya min alwaraati dadka wax waraahati dadka wax dhaxla ayaa ka mida aladiina warasada yata-aharuuna ay saamaynayso biinuusati lkhunsa labeebka gabarhnimadiisa aw dukuuratihi ladignimadiisa ayaa labada nasiib ka yar la ayuu qof waxaa la joojinayaa albaaqi inta dhiman waa la joojinaya ilaa an yatabixa inta uu ka caddaado xalulmushkil ama mushkal ladeebkan lagu wareeray arrintiisa intay ka caddaato hadday weydana aw yastalixuu dadka wax la dhaclayo intay ka heshiiyaana calaa qismatihi qismati tarika xoolaha qaybintoodii wa dariiqatu lcamali camal wadadii waxa wey iyo dariiqadan dambe an yuqadara alxunta in labeelkii lagu qadaro untaa gabar fii xaqi nafsihi isaga xaqiisa naftiisa liyakuuna lahu hawa hada labeebka alaqala nasiibka yaraan badan almutayaqan ee lahuba wey waxaa jira labeeb gabar kama xuma gabarnimona hoos uma dhaafi karo isagaaba ninnimo inuu ku guulaysto la rajaynaya kolka gabarnimadii waa muxabad qayr gabdheed baa la siinaya wayugadaru dakaran haddana midla baa lagu qadaraya lixaqi kayrihi keyrkiis xaqiisa gudihiisa liyakuuna inuu ahaado likayrihi keyrkii alaqalla qaybkii yaraa badnay almutayaqan la hubay oo dadka kalena taasaa la huba kadalika sidaasoo kale wayuqafu waxaa la joojinaya albaaqi kolka qof la arkaba xisaab yar la siiyo baaqiga waa la joojinaya oo fa fii masalati halikin mid dhintay masaladiisa gudaheeda an dakarin wiil la hubo iyo wakuntaan labeeb ka dhintay tajcalu waxaa loo yeelaya lahu labeebka fariidataani laba dhaxal yuqadaru waxaa la qadaraya fi luulaa fariidada hore gudaheeda waxaa la qadarayaa dukuuratahu wiilnimadiisa dukuuratuhu baa la qadaraya fayakuunu wuxuu ahaanaya maqaamu lmas'ala mas'alada meeshay ka baxayso min isnayni labo wayuqadaru waxaa la qadaraya fi taaniyati masalada labaadna oonsaa inuu dhadig yahay fayakuunu wuxuu ahaanaya maqaamu lmas'ala mas'alada meeshay ka baxayso min halaahatin saddex tuma ka gadaal maa yundaru la dhowraaya bayna almaqaameyn laba maqaam waa saddex iyo laba macow dhacaya fayujadu waxaa la helayaa takaalufun kala tagsanaano labaiyo saddex mutamaahil islamida maaha mutadaakhil iskuda galaa maaha mutawaafiq mid balniska baxa maaha kolkaa maxay noqotay takhaaluga meel laysuguma yimaadaan fayujadu waxaa la helayaa takhaalufun kala tagsanaan fayudarab markaasaa la dhufanaya axadulmaqaamayn labada maqaam mid waa labadii fitaani kii labaad waa saddexdii fayaxsulu sitatun lix baa inoo soo baxaysa fayujcal lixdii waxaa la yeelayaa jaamicata tasxiix caafimaadka jaamicadiisii baa lixdii la yeelayaa huma yujmac waa la kulminaya maa biyadi kullin mid la arka kulligiis gacantiisii waxaa ku jira minhumaa labadooda ka fii kulli lfariidatayn labada fariida mid la arkaba wayudacu waxaa la dejinaya qubaalatahu hortiisa taxta jaamicati tasxiix fayoogeynta jaamicadeedii hoosteedii ayaa lagu dhigaya fayakuunu wuxuu noqonaya nasiibu dakari wiilka qeybtiisii halaatatan saddex wa nasiibu lkhunta labeebka nasiibkiisii ithnayni labo wayabqaa waaxidun mid baa haraaya kaa waa la joojinayaa ilaa an yatadixa inta uu ka cadaado ishkaalulkhunta labeebka arinkiisa fa in daghara hadduu labeebkii u muuqdo dakarani ucdiyahu ushidhinay isagaa la siinayaa kolka way isla sinteen labadooda wain dahara hadduu u muuqdo labeebka untaa gabarna ucdiyahu ushi aan joojinay waxaa la siinayaa adakar wiilka markaa lidakari midlu xadil untayeyn ayaa baaqi noqotay wain baqiya alishkaal shakigii hadduu baaqi noqdo os labadii midna u cadaan waayo isalaxuu dadkii hawsha ka dhaxayso bays afgaranaya caleyhi cala alkhunta labeebka korkiisa waraa wiil ka dhigna wax naga dhaafay leeyihiin ama gabar laga dhigay naga dhaaf waxunbay ku heshiinayaan bitaraadin israadin noqosho baynahum dhexdooday ka raali noqdaan misaaluhu haakadaa waaka misaalkiisa ibnun khunsa kolka labada fariidee la sameeyey arag marka hore wiilka dhi laba ku qadar xoolihii oo dhanba labaa lagu dhisaya waa casaba calaa cadadi ruus baa laga dhigaa laba wiil wey kolkaa labadii uruqayn ul iyo ul bay u kala heleen haddana markaad ka dhigta gabar saddex ka dhig waa jaamacada labaad saddexdii isaga gabar ka dhig wiilku labuu helay isna ul buu helay ka gadaa labada fariido oo saddex iyo labaa ah, takhaaluf baa ka dhexaysa labadoodii isku dhufo bix baa kuu soo baxday lixdii waa taas sadarka u dambeeyay ku jirtaa iyada markaas ka dhis ilaa jaamacatu tasxiixa wiilka waa la hubaa miskiisii saddex baa la siiyey labeeb lama hube ulka reeb labaa la siiyey shantaasaa lagu kala amba bixiyey ulbaa la dhigaaliyey ushaasi hadduu labeebka wiil noqdo waa loogu daraya saddex iyo saddex way isla ekaysteen hadduu labeebka gabar noqdo wiilkaa loogu daraya afar wiilkii labeebkii gabar buu noqday labo lidakari midla xadil masaladii marka si cad bay inoogu soo baxday marka almulaaxadu arinka la milicsanaya waxaa wey annahu arinka inuu yahay baqiya waaxidu ulbaa hartay bidaliili anna maqaama jaamicati tasxiix fayoobinta jaamicadeeda booskeedii sitatun waa lix wa majmuucu lacdaad tirada hadda la siiyeyna wilkuna waa saddex nabeebkuna waa labo taxtahu hoostiisa khamsatun waa shan wahaada alwaacidu u qaydinaysaa uun wuxuu ku jira kelmo uun ku jira ama mafquud mid meel uu ku dambeeyey la waayey waanagu badan tahay maanta soomaali meel ku dambaysaa lalaada dalaal laakiin wax la dhacasiiyaa ma jiraan hantidiina waa dha dadkiina waa ka joorey kolkaa qofkaas mafquudkaa ee maqduucu khabarka ee dunida meel uga dambe maydkiis ka taliman gacana kuma jiro gobtii markay dhacda meelahan buu taagtaagan kadib xaggees ku dheerayna ma og reer akharamiya reer aduniya reerta afrika miyuu aaday oraba miyuu aaday amerika miyuu aaday khaliijka miyuu aaday alcilmu cindalla laba waa la walaala ama isdhalo wiili ayay biyo la tageen kee fardhig kee gadaaldhig lama oga se waxa lagu dhacsinayo waman ilayhim iyo wixii lamid kolka waman ilayhim waa dad isdhaxli lahaa laakiin la kala ogaan waayey say u kala hor dhinteen nooca isku imaan kara waa badan yihin waman ilayhimkaasi hadduu ehelku dumana ama geli meelay ku jireen guriga gurigiyaa ku dumay reer dhal degan oo isdhexdhi lahaa gurigiyaa ku dumay eelaa ku dumay nebiyaa ku dumay kee hodhis alcilmu cindallah hadday gubtayna hawanimaa dab la geliyey waa la wada duwacay kee hordhis lama oga waa waman ilayhinti waxaa kale baabuuraa darday la gadoomay dad qaraaboo baabuur ku wada jirayahay baabuuraa la gadoomay ama duulna la gadoomay watay doomaha laga gadoomi jireen adaa agteeda gabdooni kolkii yaa see loo kala hodhintay doonaa la gadoontay dayuuradaa la dhacday baabuuraa la gadoomay ama baabuuraa maray wahaakadaa intaa waman ilayhim aysa soo galayeen macnaa dad isdhexlaayeen oo una sabab keliyeeta u wada dhintay oo la kala garan waayey say u kala hordhasbaceen kolka baabka maadadan laba iyo tobnaad dadkaasaa wax ugu qaybinaya almaadatu taaniyata cashra maadadii laba iyo tobnaad fii irti ilxamli uurka dhaxalsiintiisii gudaheedii ayay ku saabsanta uurkan laba xaalad buu leeyahy qofkaa dhicalooseedii kuusan tahay waxaan yeeli karna inaynan waxba qaybinin oon xoolihii iska dhaafno ilaa uurka uu ka dhasho sabiil laakiin la adkaysan way oy dhibaato dhacdo waxaa la yeelayaa uurkii maa sidii kuwaynu soo marnoo kale laleen marna wiil marna gabadh lagu qadana dadkii wax la siiyee la kari waayeyn qaybo yaryar baa lagu ambabixinayaa sidii iyaga u daran baaqigiina waa la dhaafaya laakiin laba sad baa loo dhigaayaa sad wiil iyo sad gabar ayaa loo dhigaayaa goortuu dhasho midka uu noqdo ayaa wax lagu siinayaa isagoo bakti hadduu dhasho macalla falay isagoo bakti hadduu dhasho oo nolol ku soo bixi waayo markaas qaybtii loo reebay dadkii dhaxalka lahaa baa loogu dhammaystiray wuxuu sheekha uusan ka hadli xayn hadduu noqdo maxaa la falay hal anug buusaa u maamulay laakiin hadda naaga ashiinadiina shan iyo lix bay dhalaan ilmihii calooshii kuusnay shay-an ama li-an haddii ka baxda maxaa la fara wanaasna marka waxaa roog calooshaa laga warsugo ama mayd ha dhasho ama mid ha ama laba ha dhasho ama sana ha in allaha calaa kulli shayin qadiir wixii meeshii ka yimaad in la sugo yaa caafimaad roo kolka fii irti alxamli uurka dhaxalkiisa gudaheedi walmafquudi wa fii irti almafquud kii la waayey xalkiisa gudaheedu u maadan yahay waalgarqa kuwii maasooday ee biyaha fiya badda ku dhintay daadka la tegay wadiga qaaday iyo wamandad ilayhim kutiibada kalhadma kuwii wax ku dimee wakalmaxruuqi kuwii la gubay maa ilaa kaw alxamlu uurka uurkaynu ka bilowna ama alxamlu uurka faishaa alwarasa dadka dhaxal kale hadday rabaan taraku tayka hantidii banaanka laga mara bilaa qismatin qayb la-aanaa banaanka laga mara ilaa an yuudaca alxamlu xanugaaluulka intii laga dejiyo uma markii la dejiyo warkii waa dhammaaday wiil iyo gabar miduu noqday wax dhintiyo wax nool miduu noqday waaxid iyo dhowr miduu noqday goortii la sakadii muran waa dhammaaday huma ka gadaa aatujra alqisma ceydii la socotiina bacda daalika adligii miya sabca daalika waxbaama leeyi saasamacaji adliga bacda daalika hadduu dhasha ka gadaa awxii la qaybinaya hadday rabaan saasaa wax loo maamulaaya haddii kale waishaau hadday rabaanna istacjaluu waa dedejiyaan alqismata qaybtii bay dedejinayiin hayra ha yeeshee ana calayhi korkooda waxaa ayijruu inay ku dareeriyaan qaybta calaa aasaasi dariiqati alkhumta labeeb laba waduu lahaay lagu darnaanayo xataa lagu dareerin ilaa laba dariiquna labadii dariiqa fii dambe ayaa lagu dareerina khayraha iyo calayhi kuwaan kaadsan waaye waxaa korkooda an yujruu inay qaybkii dareeriyaano calaa aasaasi dariiqati alkhunfa labeebka wadadiisii korkeedii ay ku dareeriyaan calaa khayrati dambaysay bixaytu si aan wax loo qaybina yu'ta alwarasa dhaxalka kuwale waxaa la siina aladiina warasada yatadararuuna ku dhiboonaayey biwujuudi alxamli uurkan inuu dhasho wa bidukuuratihi inuu wiil noqdo aw urunsatihi inuu dhafigaado dadkii saamayn lahay alaqala waxa yaraan badan baa la siinaya almutayaqan ee la hubo wayuuqafu lbaaqi hantida inteedii kale waa la joojina ilaa an yuulaca alxamilu qoorkii inta laga dejiyo miisaaluhu markaasayna miisaalkiisii waa haalikun nin dhintay can sawjati naag buu ka dhintay xamilin uurle fa inahaa naagtaas tarisu way dhaxli biwujuudi alxamli uurka haddii la helo iyo wanfisaalihi hadduu dhasha canugii xaya isagoo nool ashumunay dhaxlaysaa watarifu hooye waxay dhaxli maca cadami ilxamli uurba hadduusan jirin aw binfisaalihi haddii uurkiiba uu soo socdoo dhashay mayitan isagoo bakti ah arruux ay dhaxli haddaba ruux la siin maayo waa loo darnaanaya fatuctaa waxaa la siinaya idan kolka arrinku sidaa ee hooye dhalma sug laga waayay asumuna la siinayo liannahu sumunka almutayaqan kii la hubaya wayuuqafu lbaaqi intii kale la joojinaya ilaa waqi xamli uurka dejintiisa intii laga gaaro fain wudica uurkii haddii la dejiyo la dhalo xayan isagoo nool lam yakun lahaa hooya u ahaani maha shay-un waxba anug noolu noqday sumunkeedii waa qabta wain yudacu haddii la dejiyo xamligii caloosha ku jiray mayitan isagoo bakti ah habartu waa dulman tahay meeshaa ilma ma joogaan rugcaa la siinaa markaas kumila waxaa loo dhammaystiraa lahaa habarti arrubuuc rubciga loo dhammaystiraa alladii rubaca huwa rubaca farbuha kaynteedii ahaaday maca cadami ilwalad ilmaha haduusan jirin rubcay qaadan lahayd baa loo dhammaystirayaa markaa waxaan kaga faraxolanay xamid waxaynu uga gudubnay mafquud kii la waayo laba almafquudu kii la waayo wa ama almafquudu kii la waayey fa inahu ina almafquuda ka la waayay in maata hadduu dhinto axadulwarasa kuwii dhaxalka lahaa midkood hadduu dhinto oo wa araada albaaquuna intii dhinay ee noolay ay raboonaan qismata tariika hantidii qaybinteeda qabla taxqiiqi mowti ilmafquud kii la waayey geeridiisii intaan la hubsanin aw ilxukmi intaan qaaligu guddoominin bimowtihi mowti ilmafquud kii la waayey geeridiisii labaa la xukumaya mararka qaarkood qaali baa loo imaanaya aw qaalinimaa laalaha goormaa u dambaysay muddo intaas la-eg intii laqaayahayd yaa ka nool waa dhammaadeen isna waa dhammaadine kuwan muka ayaan rooy ilmihii la dhashay qaraabada ebel baa baaday baxeen qaaligii geeriisu xukuman hadduu raba ha laba xaggee ku dambaysay ninkan wuxuu joogay baydhababa ku dambeysay ama xamaruu joogay xamartii lagu dhammaanayo sooma oo dadka xabadda baahidaa ku dhacay baydhabo sootii baahi loogu dhammaaday ma waa dhinta isagan wahaakada qaaliga caqligu kaasana ijraa aadna waa samayna kolka meel lagu dhammaaday hadduu qofkan ku dambeeyey oo malakumoodu ka shamaal dhabanayay baahi ha loogu dhinto laaxunsa ha loogu dhinto dabaylsa ha loogu dhinto duufaan ha loogu dhinto dugaag waxa dhameeyo meel malakumowd ka aloosnaa hadduu ku dambeeyey geeridiisa alla xukuma qarnigiisii hadduu dhammaaday geeridiisa alla xukuma kii kale waa loo kaadin kolkaas ama almafquudu kii la waayey fa inahu mafquudka imaata hadduu dhinto axadu lwarasa dadkii dhaxalka lahaa midkoodaa dhintay wa araada albaaquuna kuwii soo haray waxay raboodeen qismata tariika hantidii qaybinteeda qabla taxqiiqi qabla taxaquqi mowti ilmafquudi kii la waayey geeridiisii intaan la hubsan aw ilxukmi intaan qaalli guddoomin bimowtihi geeridiisa wa inahum ina alwarasa kuwa dhaxal kale yuxamaluuna waxaa lagula dhaqmaa muxaamalata alwarasa kuwii dhexlaayay dhaqankoodii oo kale maca alxamli uurka bixaysu si yucdobna la siina warasada alaqala nasiibka yar almutayaqan ee la hubo wayuuqaf waxaa la joojina albaaqi xoolaha haray ila alxukmi inta qaaliga ka xukmo bimowti lmafquud kii la waayay noloshiisa kii la waayay geeridiisa aw xayaatii inuu noolyo geeri un maya xayaatadiina waa la xukumi karaya oo meeshii sidii la moodaayay ma noqonin dad badanoo geeri la moodaayay oo noolaa la arkay meeshii cayma yeelatay waa noolyahay dhaafan kaasada lale mihaaluhu mihaalu maa taqadam waxaynu soo sheegnay miisaalkiisii waxaa wey haliku nin dhintay cani binnayn laba wiil buu ka dhintay axaduhumaa labada wiil midkoodna mafquudun kobuu ku dhibca la waayay wa ina alibna wiilka almawjuuda jooga yucda nisfu ala siina liannahu nisf almutayaqan kala huba wey wayuuqafu lbaaqi niska kale aa la joojina kun iyo goorma ilaa taxaquqi mawtid mafquud kii la waayey geeridiisa laga hubsado oo xayaatii noloshiisa hadday noloshiisii soo baxdo miskan wax kaama gelin ninkaanaale haddii geeridiisii la hubsado ee adigaa walaalkiia qaala waisiin misaal waa kaas waa sahlan yahay wa misaalun aakhar misaal labaad haariku nin dhintay can zawjatin naagu qabay ka dhintay iyo wa ummin hooyadii isaga dhashay iyo wa akhaweyni laba walaalaa axaduhumaa labada walaala midkood mafquudun waa la waayey waa la waayey kolkaa labadaa walaal ka la waayiya ka joogatoona meel iska dhig iyaga waxaa weeye waa casaba wixii soo haraa loo qaybin doonaa laakiin sawjada iyo hooyada labada ahlu farada iyagaa marka hore nasiibkoodii la siinayaa sawjada ilmo meeshii ma joogaan ahlu rubuc sow ma aha rubucna afar buu ka baxa hooyadu kolka walaalaa jooga lamaa ahlu sudu sow ma aha walaala tacadudkan mafquudka xisaabtaa lagu dara idan sudus iyo rubo labaiyo toban bay iskala baxaan labaiyo toban masaladooda ku dhis rubuc sii hooyadii labaiyo toban rubuceed ah, waa saddex farta ka saar hooyadii waa ahlu sudus farta ka saar labadii walaalaha ayday joogtay kii magnaa iyo kii joogay toddoba u hartay toddobadii waa ka jabtay kolkay ka jabtayna madaxoodii laba wey labadii laba iyo toban ugu dhuf afar iyo labaatan afar iyo labaatan jaamicatu tasxiix wey kolka afar iyo labaatankii ruuceedii waa lix sawjadasi suduskeediina waa afar hooyada si labadii walaal midba toddobuu leeyahay kan toddobadiisa si toddobadii kale u kaado ilaa meel lagaga hubsado mithaalkii labaadna saasaa wax loogu qeybina fa ina zawjata naagta la qabo tucdaa rubucuha rubuceedii baa la siinaya tucdaa zawjadii waxaa la siinaya rubcaha rubuceedii kaamila isagoo dhammaystiran id laa yaduruuha walaalkan joogistiisi iyo maqnaantiisii wuxuu u dhimaa male waxna uga foodaan mahayin waxna uga dhaci mahayin id yaduruuha dhibi maayo sawjadii wujuudu lmafquudi midka la waayay joogitaankiisii dhib u yeelan maha walaa cadamuhu ebernimadiisana wax yeelin maha waxna u kordhin maha ama hooyada waxbaa u kordhayo iyada oo hadduu joogo sudus bay heli haddii la waayana oo geeri la xukumo habar walad weyday walad waladkii weyday walaala tacaduday weyday suluusla weyl casi bay noqonaysa kolka iyada waxaa loogu dareenaya suduskaa la siinaya haddii geerihiisa la xukumo hadhow suluskeedii waa loo dhammaystiray ama lumu hooyada fa inahaa hooyo tuctaa waxaa la siinayaa asudusu lix meelmeel liannahu suduska baa almutayaqan ka lahubaa waa manaaku walaal fa inahu yuctaa waxaa la siinaya nisfu lbaaqi waxa hera barkood liannahu lmutayaqan kaasaa la huba wa yuuqafu lbaaqi miska kale baa loo kaadinayaa fain tabayanad hadday dib ka caddaato xayaatulmafquudi kii la waayey noloshiisii hadday soo baxdo fa ina albaaqi waxaa haray nasiibuhu nasiibu lmafquudi kii la waayey qeybkiisii wey fa isagaa qaadanaya kaamilan isagoo dhammaystiran wain dahara hadduu muuqdo mawtuhu mawtulmafquud kii la waayey geeridiisii hadday noo soo baxdo kumila waa la dhammaystiraya min albaaqi baaqigii lilummi hooyo baa athulus walaala tacaduday weynay loo dhammaystiraya wamaa baqiya hooyo huluskeeda wixii ka hara falilakhi walaalkii baa qaadanaya wafalmas'alatu masaladan iyadaa min isnaa cashar toban iyo labo waa kaa jadwalka koobaad waata ku jirta watasixu way jabtay labada walaalay ka jabtay waxayse ka asaxday min arbacatin wa cishriina wa suuratu waa ka taali waa taas ku hortaalla <coughs> sidaasa wax loo maamulay ka gadaal walmulaaxad inta fiiro gaaree ku jirta wuu ku taabsiiyey walmulaaxadu waxaa la micsanayaa hunaa meesheenan kow ananaa inaga jacalnaa waxaan yeelay fariidatayni laba fariidaynu yeelay ulaahuma labada fariida midood waxa weye biictibaari ilmafquudi kii la waayaa waxaynu u fiirinay xayan mid nool wasaxad marka hore waxay ka asaxday min arbacati wa cishriin sababkuna linki yaasi linki saari waxaa jabay yasilakhawey labada walaala qeybtoodiiba calayhimaa ku jabtay afar iyo labaatan bay ka asaxday wataynu sharaxnay wathaaniyatu midda labaadna biictibaarihi isagii oo loo tixgeliyey mayitan mid dhintay baynu samaynay wasaxad min itna cashar labaiyo toban bay ka asaxaysaa markaa oo walaala wax loo qaybiyo ay wax ka jabaanba meeshii ma yaalaani sawjaduna rubceeday qaadan hooyaduna suluskeeday qaadan walaalo taxdudan la waaye baaqigana waarka jooga qaadanaya oo cusubannimo ku qaadanaya mafquudkiina meeshaynu ka saar kolkaa labadaasiba waa noqonaysaa laba annana annaga nadarnaa waxaynu feerinay bayna maqaamay alfariidatayn labada fariido maqaamkoodii ayaynu fiirinay waa afar iyo labaatan iyo labaiyo toban wey fawajadnaa waxaan helay tawaafuqan inay isaga beegmaan binisfi sudus sudus baa labadaba ka baxay oo labaiyo toban waa laba lixaad afar iyo labaatan waa afar lixaad suduska isaga beegmeen fawadacnaahu waxaan dejinnay wifqa alfariida fariidadii laabideedii aluulaa ee hore wahawa labo fowqa alfariida fariida korkeed athaaniyati labaad baan kor saarnay wa wifqa alfariida fariidadii oo la laabay athaaniyati labaad wahu waaxidun waa mid keliya fowqa alfariidati aluulaa tii baynu kor saarnay hore wadarabna korkaasaan ku dhufanay fiihi isagiibaa waxaan ku dhufanay maqaama alfariida fariidada meeshay ka baxaysay fakharaja arbac afar baa soo baxday iyo wa cishruuna labaatan arbacatu wacishruun fawadacnaa afar iyo labaatankii fii jaamicatin akhiira jaamicada u dambaysa ayaynu afar iyo labaatan dhignay fa kaanat iyadii waxay noqotay jaamicata tasxiix fayoobeynta jaamicadeedii ayay noqotay saddex ananaa anaga binaan anagoo ku dhisayna calaa icdaai ilwaraha warasada siinteeda korkeedii almutadaririin ee ku dhiboonayay bixayaati ilmafquud ka la waayey noloshiisa ku dhibtoonayey alaqala kii yara almutayaqan ee la hubay fa inanaa anaga darabnaa waa dhufanay maa biyadi zawja zawjada gacanteedii wixii ku jiray afar iyo labaatan suduskeed wey biyadi zawja sita fiimaa fowqa alfariidati aluulaa fariidada hore korkeeda ayaynu ku dhufanay waa hal lix lagu dhuftay oo kolkaa waa afar iyo labaatan rubceedu afar iyo labaatan afar lixaad wey lix bay yeelatay sawjadii alfariida aluulaa hore faxasalaa sita lix bay u noqotay fawadacnaahu fawadacnaaha lixdii baan dejinay qubaalataha sawjada horteeda yaan ku dhignay markaa sawjada mar saddex oo rubuuca marna lix ayaa la siiyey taxta jaamicati tasxiix hoosteeda lixda dambe wey wadarabna waxaan dhufanay maa biyadil ummi hooyo gacanteed wixii ku jiray waa labaiyo toban huludkeed afar wey wahuwa arbacatun afar fii maakii aan darabnaa fiihi ku dhufanay maa biyadi zawja ee waaxidkii ah laa tacduda lahu faxasala arbacatun afarun bay noqotay fawadacnaahu afartii waxaan dejinay qubaalataa hooyo horteed taxta jaamicati tasxiix fayoobeynta jaamicadeeda hoosteeda ayaan gelinay wadarabna waxaan dhufanay maa biyadi lakhi walaalkii almawjuudi walaalkii joogay wixii gacansa ku jiray wahuwa sabca waa toddobe fii maa darabnaahu fiihi waxaan ku dhufanay waa halkii saabiqan markii hore faxasala lahu sabca toddoba fawadacnaaha toddobadii waxaan ku dhignay umaalata hortiisa taxta jaamicati tasxiix fayoobeynta jaamicadeedii hoosteedaan ku dhignay afar majmuucu sihaam qaybihii markii laysu geeyo taxta aljaamica jaamicada hoosteeda ah toddobiyo toban sahman waa toddobiyo toban qori wey mid arbacati wa cishriina ka mida falbaaqi idan afar iyo labaatan haddaynu toddobiyo toban dhiibnay waxaa hartay toddoba fa tuuqafu toddobadaasaa la reeba ila alxukmi guddoomin intii laga gaaro bixayaati lmafquudi kii la waayey noloshii aw mowtihi geeridiisa ee fa in xukima haddii la guddoomiyo bixayaatihi xayaati lmafquudi kii la waayey noloshiisii haddii la guddoomiyo akhadaha waxaa qaadanaya mar hadduu noolaaday mafquudkii qaybtii toddobadiibuu qaadanaya kaamilatan iyadoo dhammaystiran wahiya toddobadaasana nasiibuhu qaybtiisiia ee weyn xukima haddii la guddoomiyo bimowtihi mafquudkii geeridiisa kumila waa la dhammaystira minhaa toddobadii hulusul ummi hooyada daloolkeedii baa laga dhammaystiraya fayasiiru hamaaniyatan sideed bay hooyadii u noqonaysaa waalbaaqi waxaa ka harayna yudlaafu waxaa loogu daraya ila alakhi walaalki fayasiiru nasiibuhu walaalka nasiibkiisii wuxuu noqonaya axada cashara kow iyo toban wahadaa huwa almadluub kaasaynu rabnay alkarqa kolka dadkii biyaha la tageen iyo wixii lamid aha ayaa qolada saddexaada ah. kolka karqa waxaa lamida ah, waxaala wixii mowta jamaaci ah geeri isku mara oo say u kala hornafixeen la garan waayo wixii dhintoo dhan kuwii maashooday waama algarqa kuwii maashooday biyaha dileen waman ilayhim wixii lamida kalhadma kuwii lagu dumay guri baa ku dumay ceel baa ku dumay gebi baa ku dumay walmaxruuqi kuwii la gubay falxukmu sida kuwaa loo xukminayo cinda ahlilcilmi aqoonyahana agtooda ahlilcilmi aqoon yahana agtooda kuwaas dhintay laa yatawaarahuuna iyaga isdhexli maayaan fiimaa baynahum iyaga dhexdooda isdhexli maayaan laakiin wixii dunida uga dambeeyey unba iyaga dhexlaaya iyagase laysdhexal siin maayo saasay ku kala hornafaceen lama oga waataynu niri waxaa la rabaa taxaququ mowti ilmuwarid horta kan la dhexlayo geeridiisa waa inay muxaqaq tahay walahu xukman qaalibaha guddoomiye yay midkii laiskortaagi waxaa kaloon sheegnay haddana taxaququ xayaati lwaarihi bacdahu walow daqiiq waxay baa ka dambeeya idan ahlucilmiga wuxuu qaba anahum kuwa geeridii isku markaa ku dhacday laa yatawaarasuuna isdhexli maayaan fiimaa baynahum iyaga dhexdooda hase yeeshee waa dhaxlaya kullu waaxidin mid la arko oo minhum kamida kuwaa isla geeriyooday waxaa dhaxlaya warahatuhu dadkii dhaxalkiisa lahaa min hayri halka alxaadiid shirkan kuwa ku dhintay aan ka mid ahayn mihaalu daalika haddaad warkan mihaalkiisii doonaysaa waxawey an yahlika waa inay dhintaan akhawaani laba walaalaa fii xaadiidin arrin baabuur bay ku dhinteen biyay ku dhinteen bad bay ku dhinteen mar bay wada dhinteen xaadis arrin dhacay gudihii bay u wada dhinteen walam yuclam lamana oga ayuhuma labadooda kan maata dhintay awalan korka hore wakhalafa axaduhumaa labadan dhimatay midkood aw wuxuu adduunka ku dhaafay sawjatan naag uu qabay wa bintan gabaruu dhalay wa axman adeer lahu isagu adeer wataraka thaani kii labaad wuxuu ka tegey bintayni laba gabdhood iyo walcami lmadkuur adeerka hore loo soo sheegay fa ina alxukma sida wax loogu qaybin an yarisa inuu dhexlowa kullu waaxidin mid la arka kulligii ayuwan an yarisa inuu dhexlo kullu waaxidin minhuma warasatahu faqad dadkiisi cosee la kala zawjatahu naagtuu ka dhintay walaha humun sideed meel meel bay leedahay wa bintuhu gabartiisii walaha nisfu barbay leedahay walbaaqi xoolaha hara lilcami adeer baa tacsiba ku qaadanaya idan dhibaato male meeshii waxaa lu farada gabadhi iyo waxaa jooga sawjadii ahlu thumun bay sawjo noqotay gabadhu waa ahlunisf sideed baa wax loogu qaybinaya hooyadu sumunkeeda zawjadu sumunkeeda ay qaadanaysa gabartana afaruunisa ay qaadanaysa shan bay isla noqdeen odaga lagama ladna saddex bacsaba ku qaadanaya warkiina meeshu ku dhay waa ninkii hore ninkii labaadee labada gabdhood dhaafay wayarisu thaani kii labaad waxaa dhexlaaya bintaahu labadiisii gabdhood walaahuma waxay leeyihiin athuluta saddex meel bay laba leeyihiin walbaaqi intaarta wahuwa thulutu wey falilcami adeerkaale masaladan labaadna waa saalan tahay ahlu faradka casabadaa ahlu faradkaa lagu dhisaya marka waxa wey adeerka nookaadi baa laleeyahy adeerka casabaa tahaye nookaadi labadan gabdhoodee u dhalay fain kaanat tatnatayni falahumaa huluhaani mimaa taraka saddexda xoolihii laga dhigay kolkaa labadii gabdhood laba ulood bay qaadanayaan adeerkiina ul baa looga tegaya marka lagama nasiib roona wayarisu tahay kii labaad waxaa dhexlaaya bintaahu labadiisii gabdhood walahuma labada gabdhood waxay leeyihiin athulutaan thulutaan bay leeyihiin walbaaqi wacaana fahuwa thulutu wey falilcami adeerkaa iskale waa